yihiin mid wuxuu camal fala hoos oo shaqadiisu tahay inuu wax gudo midna waxay shaqadiisu tahay inuu wax kor dhigo midna waxay shaqadiisu tahay inuu wax hoos dhigo midnaa shaqadiisu waay ta inuu wax reebo sidaasaa keenayda lafan ow taqdiiran aye icraabka mid wuxuu noqona halay lafdi midna taqdiiri midka lafdiga muxuu yahay maa laa yamnacu min atalafudi bihi maanic icraab lafteed waxaa la idhaha icraab in lagu dhawaaqo wax diidaya aan la arag oo lagu dhawaaqi karo kaasaa la yidhaahdaa waa icraab in lagu dhawaaqo wax diidaya aan la arag waa lagu dhawaaqi karaa ku dhawaaq ken ism amase ficil icraabkiisu uu yahay lafdi muxamadun soo geli caamil goda jaaa muxamadun caamil kordhiga keen oo kii hore khilaafsan ra'aytu muxamadan caamil khilaafsan kii hore keen oo hoos dhiga marartu bimuxamadin ficil godan keen yadribu caamilkaas caamil khilaafsan keen oo kordhiga lan yadriba caamil reeba keen lam yadrib khalaas dhawaaqi waa wada maqlayn marka soo ma jeedin ah, muxamadun ra'aytu muxamadan marartu bimuxamadin yadribu lan yadriba lam yadrib dhammaan isbedelka dhegta waa lagu maqlaa ishana waa loogu jeedaa saxiix weeye icraab taqdiiriya maxaa la yidhaahdaa maa yamnacu min atalafudi bihi maanicun waa icraab in lagu dhawaaqo maanic diiday صaxiix maanicaa diiday in lagu dhawaaqo lagu dhawaaqiba ma maanicaa diiday in lagu dhawaaqo صaxiix weeye ma miaali kartaa isim oo maanicaas u diiday ixraabkiisa in lagu dhawaaqo oon lagu dhawaaqi karin ism hal ism sheeg ha oo maanic diiday maa sha allah alfataa u keen markaas weliba caamil geliyey jaalfataa hadda caamil rafciyaa jira amil kor amil goda ama rafciya aa ku jira hadda alfata yaa alfataa hadda rafcadiina ma maqlayno dhawaaqeedii o ka bixi caamilkan rafciyey ee caamil nasbiyo ama kordhiga soo geli alfata ra'aytu lfataa hadda alfata waa kordhiganta mana maqlayno kordhiga dhawaaqiisi umana jeedno xagga isha caamilkan wax kordhiga ka bixiye caamil hoos dhiga geli alfata marartu bilfataa alfataa hadda waa hoos dhigantay mana la maqlayo loomana jeedo hoos dhigaas maxaa yeele maanicaa diiday maasha allah shukran aye maanica diidaya see ku imaanee waa maxay maanica wax diidaya xuruuf waxaa jirta la yidhaahdo xuruufulcilla xuruuftii sideed iyo labaatankeedo hijaa'iga aheed aa waxay u qaybsan tahay labo xuruuf la yidhaahdo xruuf صaxiixa iyo xuruuf la yidhaahdo xuruufulcila kuwaas xaruufcilada waa imisa waa saddex waa saddexdee alifun waawun yaaun waa saddexdaas saddexdaas ficilkay u daba maraan amase wax ka miduu isimku u daba maro aa la idhaha icraabkiisa ma muuqanayo waa taqdiiri amase yaaulmutakalim isimkay la xiriirsato saxiix wey marka maanicii waxaan idhi maanicun wuxuu noqonaa min tacadurin aw iqalin oo munaasabatin tacadur yaa noqona tacadur yaa noqona alifka iqalkana yaa noqona ya iyo waaw munaasabadana yaa اlmutakalim صaxiix weeye allah yubaarik fiika allah ku barakeey aqsaamta icraabka wa aqsaamuhu waa imisa arbacatun waa afar rafcun wa nasbun wa khafdun wajasmun waa afartaas shukran afartaas asmaadu meeqay ku leedahay meeqaa gasha rafcun horta marka halkaas joogno waa inaan aran galayna marka maadaama hore loo soo sheegay alrafcu waanasbu waalkhafdu saddexdaas asmaada gasha isim la rafciya waa la arkaa isim la nasbiya waa la arkaa isim le khafdiyana waa la arkaa khafda iyo waa isku mide afcaashana meeqaa gasha alrafcu wاnasbu wاljasmu maa shaء allahu saddexdaasna afcaashay gashaa waa garanay aqsaamtii marka afarta icraabka see loo kala yeeshay asmaada afcaasha laba mushtaragay ku yihiin oo waa ka dhexeeya afcaasha iyo asmaada waa labadee waa rafcaha iyo nasbaha waa la gartay labada kalena jasmadu waxay qaas ku tahay afcaashay qaas ku tahay sax khafduhuna asmaadu qaas ku yahay صحيiح baabu macriفaةi calaamaat اإعrاab baabu macriفaةi calaamaati اإعrاab rafcadu meeqa calaamay leedahay arbaca afaray leedahay sax afartii sheeg addamatu wاlwaawu wاlأlifu maasha allah wnuuru saddex afartaasay leedahay kelimadan inay rafcisan tahay waxaan ku garaynaa afartaas calaamo mid waa inaan ku aragnaa addamatu wاlwaawu wاlأlifu wnuuru shukran damada u horayda meeqa meelooday rafcada calaamad ugu noqotaa damadu arbaca afar afartii sheeg ism mufrad jamcu taksiir jamcu nasaalim والفعل مdaaرع الdي lm yتصل بakhirhi شaيء aفaر meelooday damadu calaamad ugu noqotaa رafcada سم mفrd jaمع تgسيr jaمع مaصاaلم iyo فiعل مdaaرعon akhirka waxba kala xahiirsan شhuكرا waa yahay سم mفradaan ka bilaabayna سم mفrada maxaa l yihaa ma laysa مثنa وalaa majmuuعa walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa اkhamsati waa waxaan ahayn muane oon laba tusayn jamacna aan ahayn oon saddex iyo wax ka badan tusayn wax la haleeshiyey labadaasna aan ahayn asmaa khamsana aan ahayn miaalo hana ka bixi ism mfrada muxamdu kitaabu caliyu faadimatu masjidu maa sha allah shukra jazaaka اllahu khayr ism mfrada waa kaasaa isimkii mfradkaha caamil rafciya soo geli jaaa muxamadun muxamadun hadda ma rafcisan ya maxaan ku garanno calaamad u ah damada aakhirka ka saaran maxaa dame loogu rafciyeyoo calaamadaha rafcuhu afaray ahaayeen maxaa dame loogu rafciyey lannahu ism mufrada weeye sax isimka mufradkaa mudakerka midka ah miyaa midka damada lagu rafciya mise waa muanafka labadaba damaa lagu rafciya malaynsarifka mise waa munsarifka labadaba damaa lagu rafciyaa ma muctal aakhirka mase watxil aakhirka labadaba damaa lagu rafciyaa shukran jazaaka allahu khayr jamcu taksiir maxaa la yidhaha maca tagayurin fii siiqati mufradii sax waa hagaajiyey maa dalla calىa akara min inayni aw inatayni maca tagayurin fii siiqati mufradi waxaa la idhaha wax laba raga ka badan tusaa ama laba dumara ka badan tusaa macnaha saddex raga wax tusa ama ka badan ama wax tusaya saddex dumar ama ka badan ayadoo mufradkiina la bedelay oo xuruuftu say iskugu xigayna wax laga bedelay ama shaqalkiiya wax laga bedelay markii la jamcinaayey miaal ka bixi jamcu tagsiir qaama arijaalu aw jamcu tagsiirku arijaaludaas weeye sax isagoo mucanafana keen jamcu tagsiir mucanasa keen wzayaanibu jaaa arijaalu wzayaanibu waa la gartay may la socotaa aye arijaalu azayaanibu ma rafcisayn mise waa nasbisayn waa rafcisayn maxaa calaamad aho lagu gartaa damada saaran aakirka damada ka saaran godka meesha aakirkaa saaran aa natusa inuu rafcisan yahay maxaa dame loogu rafciyey waa jamcu tagsiir saxiix weeye jamcu tagsiirna awala lagu ballamay in damo lagu rafciyo ay meelo socotaa haye jamcu muanafi saalim maxaa la yidhaha maa dalla calaa akara min isnatayni laba dumara wax ka badan wixii ku tusa biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi wuxuuna kugu tusayaa isimkaana aakhirka waxaa laga gelinaya alif iyo ta dheeraadka ah mufradkii ah, mufradkii alif iyo ta ka dheeraadha caakirka looga dara misaalla ka bixi jan maana saalin laba misaal saddex keen muslimaatun mu'minaatun qaanitaatun taa'ibaatun caabidaatun la raaca saxiix waay caamil rafciyo soo geli jan maana saalimkan muslimaat bal soo geli ama hindaad soo geli caamil rafciyo ka hormari jaaat jaa'at almuslimaatu almuslimaatu waa jamcu manusaalim oo caamil ka hormaray ma rafcisanta mise waa nasbisanta waa rafcisantahay maxaad ku garato calaamad u ah inay rafcisanta almuslimaatu waa damada aakirka ka saareen godka xarafka ugu dambeeya kor saaran aana tusa inay rafcisan tahay maxaa dama loogu rafciyo calaamadihii kaleoo rafcada loogu rafci waayo maxaa waa jamcu manusaalim saxiix maxaa loo rafciyey markii la isyihaado la gaaro aa lagu jawaabi doonaa caamila ka hor wax rafciya laakiin hadda calaamada rafcadu maxay dama u noqotay marka la yidhahdo saxiix jawaabtu waxay noqotaa sidaas uu ku jawaabilo oo ah waa jamcun oo ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun waa la gartay ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayn oo rafcisan misaal u keen فعل مضارع laga rabaa فعل مضاaرع الذي لم يتصل بآkر شaيء يكتب صحيح waa يكتب ma رفisany mse waa نصbisany mse waa jسmisany waa رفisany calaamada lagu gartay مaحay tahay damada aakirka ka saaran weeye calaamada lagu gartay صaحيiح maxaa dama loogu rafciyey calaamada رفو afaray ahaayeen waa فعل مضاaرع الذي لم يتصل بآkر شaيء shayga la diida aakirka inuu kala xidhiirsado waatan ilayaan aakirka waxba kala xidhiirsan marka damba lagu rafcina waa inaan aakirka wax kala xidhiirsan shayga la diida xuya mimaa yanqulu icraabahu o yuujibu o yuujibu binaa waa wax ama icraabka rara oo hadda dambadu waa xarakee xarake in la icraabo ka raro xaraf in la icraabo geeya ama in la bineeyaba waajib ka dhigaba waxa icraabka ka rara xarako ee xaraf geeya maxayuu ficilka mudaarica waa maxay ashyaada hadday la xiriirsadaan ka naqlinayo ka raraya in xarako la ecraabo oo ka dhigaya mid xaraf la ecraabo waxaad ula jeedaa waa alif iyo wow iyo ya waxaad leedahay marka tacbiirka markaasoo kale waxaa laleeyahay la dhihma xuruuf اcilla ee waa la xuruf cilli waaye laakiin halkan markay joogaanay ficilka ku jiraan lama yidhaahdo halkan waxaa la idhahdaa alifu lismayn waaw ljamaaca yaau lmucanasati mukhaadaba saddexdaas weeyaa la saxiix saddexdaas hadday la xidhiidsadaan damba lagu rafcin ma ee nun a lagu rafcina waa ka guurayaa xarakada in la ceraabo waxaa binaha waajibiyaa waa maxay nuunu nis weeya nuunu tawkiid hadday ficil mudaare la xidhiidsadaan in mabniyuba noqonaho in la bineeyaa waajib noqonaydaba waaba ka tegaya in la craababa صaxiix haye waxaan ku soo jirnay kitaabkii matnu اajrumiya kitaabkaas ayaan ku soo jirnay fiiriya markaa gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabu macrifati calaamaati اlcraab baabkaasaan ku dhex jirnay rafcada ayaan si gaara calaamadaheeda ugu dhex jirnay rafcadu waxay laheed afar calaamo calaamada koobaad damay aheed dammadu afar meelood ay ugu ahaa jirtay rafcada calaamo afartii waa soo qaadanay waxay ahaayeen isim mufrada jamcu tagsiir jamcu lmu'anafi saalim ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay-un calaamadii labaadoo rafcadaan gelayna wa ama alwaawu wowda fatakunu hiya wowdii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa kelmaddan inay rafcisan tahay calaamaday u noqotaa wowda fii mawdicayni laba meelood ay calaamad ugu noqotaa labadaas meelood inay rafcisan yihiin waxaa lagu gartaa wow markii lagu arko haddii wow laga waayana waxaa la gartaa inaysan rafcisnayn labadaas meelood haddii wow lagu arko waxaa la gartaa inay rafcisan yihiin haddaan wow lagu aragna waxaa la gartaa inaysan rafcismayn marka wowdu rafcada calaamay u noqotaa meeqo meelood labay ugu noqotaa labo wa amalwaawu wowdii fatakuunu wowdii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamo u noqotaa fii mawdicayni laba meelood calaamad ugu noqotaa laba meelood inay rafcisan yihiin waxaa lagu gartaa wow markii lagu arko haddii wow laga waayana ma rafcisana labadii meelood marka waa inaad barataa fii jamci اmudakari saalim jamca la dhaha jamcu اlmudakari saalim jamacaas calaamay wowdu ugu noqotaa rafcada jamaca magaciisa la idhahdaa jamcu اlmudakari saalim inuu rafcisan yahay waxaa lagu gartaa wow haddii lagu arko wax kale laguma rafciyo xaaladda uu xaalatu rafco joogo waa in wow lagu daro haddii wow laga waayo jamcaasu ma rafcisana jamcu mudakarsaali mawdica labaad wa fil asmaai asmaadiina calaamay ugu noqotaa asmaadii alkhamsati oo shanta ahayd wahiya hiya shantaasu abuuka aabbaha weeye wa akuuka walaalka weeye waxamuuka waxamuuki a laga rabaa meeshaas qof alla qofkay kordhig ugu saaran xaraka ay u saaran tahay kordhiga waa inuu iska iska tiro uu xaraka hoos dhiga saarto kaasta waxamuuki aan ka rabnaa meeshaas waxamuuki gabar yahay dumaashiga xamka waa gabadha zawjkeeda zawjkaas qaraabadiisa zawjka gabadha zawjkeeda zawjkaas qaraabadiisaa la idhahdaa xamka markaa gabadha lagula khidaamo waxaa la hadaa xamuulkii gabadh yahay dumaashiga gabadha ninka qaba qaraabadiisa wey xamku wafuuka afkaaga waduu maalin maal mid u saaxiiba shantaas isim ayagana marka la rafcinaa wow ala gelshaa hadda waa rafcisayi maxay wowa ku jirta abuuka akuuka xamuuka xamuuki aan ka rabnahay wafuuka waduu maalin marba haddaad wow ku aragta shantaan isim waa rafcisay haddaad wow ka weydo shantan isim ma rafcisana maalan waxaad aragtay abaaka akhaaka xamaaki faaka daa maalig ma rafcisanade xaala wow kuma jirto waxaad aragtay abiika akhiika xamiiki fiika dii maalig ma rafcisanade maxaala wow kuma jirto shantan isim markaad wow ku aragto waa leeda waa rafcisay haddaad wow ka weydana ma rafcisanaad leeda warkaas ma layla fahmi wowdu rafcada laba meelood ay calaamad ugu noqotaa laba meelood waa jamcu lmudakari saalim iyo alasmaa اlkhamsa waa labadaas hadhow haddii lagu weydiye lagu yidhaahdo maxaa calaamatu rafcadiisu tahay jamcu saalim calaamada lagu garto inuu inuu rafcisan yahay maxay tahay waxaad leedahay waa wow asmaa اlkhamsa calaamada lagu garto inay rafcisan tahay maxay tahay waxaa leedahay waa wow taasaa lagaa rabaa jawaabtaasaa lagaa rabaa soo ma jeedin jamcu mudatu saalim inaan xad u samaynaan u baahanna marka asmaaulkamsa xad uma baahna waxay rabaaba lagu tiri shantan wey farahada lagaa saara shantoodii jamcu mudakar saalim maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa ismun dalla calaa akara min isnayni biziyaadatin fii aakhirihi ismun dalla calaa akara min isnayni biziyaadatin fii aakhirihi wa haadihi waxaad tidhaahdaa بزiyaadaة في akhirihi صاalح للتjriidi عan hadihi الزiyaadaةi وcaطفi mثlihi عalayh sm dal عalىa أكثara min اثنayni waxaa la dhaha waa sm tusaa laba raga wax ka badan Ah, laba raga ah wax ka badan ism tusa wey jamcul saalim ismun dalla calىa akara min isnayn waa ism tusa laba raga ah wax ka badan biziyaadatin fii aakhirihi wuxuuna ku tusaa siyaado aakirka laga gelinaayo siyaado aakirka laga gelinayo uu ku tusaa waxaad leedahay saalixun litajriidi can haadihi siyaada wuxuu u suubadaa isimkaasu siyaadadaas in laga jaro oo isimka markay siyaadadaas laga jaro isim mustacmala oo carabtu isticmaashuu noqona saalixun litajriidi can haadihi siyaada wa cadfi milihi calayhi wuxuu kaloo u suubadaa isim lamida in lagu soo dul cadfo ismun dalla calaa akara min isnayni maxaa la dhaha jaxmulka saalim ismun dalla calىa akara min itnayn waa isim tusaa laba wax ka badan laba raga wax ka badan laba raga sao dumar ma tuso laba raga wax ka badanu tusaa saddexa ugu yar intuu tusaa saddexa ugu yar muxuu ku tusaa biziyaadatin fii aakhirihi siyaada aakhirka laga gelina saalixun isimkaas wuxuu u badaa saalixun wuxuu u badaa litajriidi in laga dhartiro oo laga jaro عن haadihi ziyaada siyaadadaas wa cadfi milihi calayh asagoo kale in lagu cadfana waa usuu badaa fiiriya marka waxaan leenahay almukhallafu dadkii tegey qofkii laga gadaal mariyey oo laga reebay wey almukhallafu dadkii tegey midkii laga reebay almukhallafu ziyaad ku dar wow iyo nuun ku dar almukhalafuuna almukhalafuuna waxay tusee wax laba ka badan rag laba ka badan ay tusee waxayna ku tustay ziyaadada aakhirka aan uga darno wowda iyo nuuntan iiriya soo maanaan dhihin ismun dalla calaa akara min itnayn waa ism tusa laba raga wax ka badan soo maanaan dhihin mukhallafun waa hal nin oo raggii tegey laga reebay wow iyo nuun aakhirka uga dar mukhallafuuna mukhallafuuna wuxuu tusaa rag laba ka badan oo ugu yaraan saddexa wuxuuna ku tusay waa siyaadada caaqirka aan ka gelinay oo wowda iyo nuunta ee marka laga jaro ma tusayo hal tusa ee wuxuu jamacan ku tusay siyaadada caaqirka laga geliyey saalixu litajriidi can haadi siyaada wuxuu u suubaday in siyaadada laga jaro waxaa tiraa mukhallafun ka jara wacafi mil alayhi wuxuu u suubadaa ism asagoo kale in lagu cadfo mukhalafun wa mukhalafun wa mukhalafun i waxaad tidhahdaa saabirun waa hal ninoo sabrayo saabirun waa hal ninoo sabrayo wowya mungeli saabiruuna waa rag badan oo sabrayo hadda saabirun waa ism tusaya rag badan oo laba ka badan wuxuu ku tusaynaa waa ziyaadada caaqilka aan ka gelinay wuxuu u suubadaa inaan ka jarno siyaadada oo ism caadi noqo hadii laga jaro saabirun uu noqona muminun muminuuna dhe muminuuna wuxuu tusaa rag laba ka badan oo muminiina rag laba ka badan oo muminiina muminuuna waa ism laba wax ka badan tusaa wuxuuna ku tusay wowda iyo nuunta gadaal uga jirta wuxuu suubadaa saalixun wuxuu u suubadaa litajriidi can siyaada siyaadada in laga jaro ka jar muminun wuxuu u suubadaa asagoo kale in lagu cadfo muminun wa muminun wa muminun aad dhihi kartaa caamil rafciya soo geliya farixa almukhallafuuna farixa almukhallafuuna laakin الraasikuuna fi اlcilmi wاlmuؤminuuna in yakun minkum cishruuna saabiruuna in yakun minkum cishruuna saabiruuna hadda waxaan leenahay farixa almukhalafuuna almukhalafuuna waa jamcu mudakaru saalim waana rafcisan tahay calaamadda aan ku garanay inay rafcisan tahay waa wowda almukhalafuuna ku jirta wow maxaa loogu rafciya hadii lada waxaan leenahay waa jamcu mudakaru saalim laakiin araasikuuna alraasikuuna waa jamcu mudakaru saalim rag wuxuu tusaa cilmiga ku sugnaaday oo laba ka badan waa rafcisanta inay rafcisan tahay wowdaan ku garanayna maxaa wow loogu rafciyey waa jacmu kalsaalim almu'minuuna waa jamcu mudakaru saalim laba raga wax ka badanoo muminiina tusa waa rafcisan tahay maxaan ku garanay inuu rafcisan yahay waa jamcu waxaan ku garannay wowda in yakun minkum cishruuna saabiruuna waa jamcu mudakaru saalim waa rafcisanya maxaan ku garan inuu rafcisan yahay wowda maxaa wow loogu rafciyey waa jamcu lmudakari saalim khalaas jamcukar saalim maxaa lagu rafciyaa waaw asmaa اlkhamsa xadara waxaa yimid abuuka wa akhuuka wa xamuuki wa fuuka waduu maalin shantan isim waa rafcisan yihin asmaa lkhamsa la idhaha inay rafcisan yihiin maxaan ku garannay wowda wowdan ku garan maxaa wow loogu rafciyey waa asmaa اkhams awala ballanku wuxuu ahaa jamcu kusan iyo asmaa khamsa labadaba wow lagu rafciyo soo ballan ma ahayn ballankaas yaan layga halmaamin jamcu اmudakaru saalim iyo asmaa khamsa maxaa lagu rafcinaa wow markaan wow ku aragna maxaan leenahay waa rafcisan yihi haddaan ka weynana ma rafcisna hadda fiiri mukhallafuuna wowa ku jirta soo maahan mukhallafiina haddaan idhaa ma rafcisan yihi ah, muminiina ma rafcisan yahi raasikiina ma rafcisanya saabiriina ma rafcisanya haye abaaka akaaka xamaaki faaka daa maalin ma rafcisanya inaysan rafcisnayn xaan ku garanay wawdiina ka weynay maa sha allah waa fahamteena haya wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed